maala waddanka swisra oo janeefa ay ku taallo minaaradda masaajidka laga taagayo waad maqlay waad garanaysaan aftida loo qaadayo lagu duugay qalinka minaarad masaajid looma samayn karo yani calaamadda shicaarka ee muuqanaysa ee masaajidka dushiisa laga taagayo yaa afti loo qaada shacabka dadweyne maxaa ka gali masaajid minaarad loo samaynayo kaniisadaba way leedahay afar waa meesha ugu khatarsanna wey janeef iyo waddanka swisra waa meesha xagga kirishtanka ugu mintidsan wey saacad kasta kaniisadooda way dhawaaqi saacad kasta iridkaa martaba kaniisada ku taal markaasa waaa l masaajida minaarada weyn bidhaantaasaa dhibaysa shacaarkaasaa dhibaysa shacabkaa la weydiin ba dadweynaha la weydiinaya aqlabiyadda meeshu qaadaa la raaci bal dadweynihii qalinka waxay ku duwan inaan masaajid minaarad loo samayn idan guryaha iyo asaga inaan la kala garanin walu fiirso qalinkay ku duugeen oo dhinaca kalena waxa lagu leeya shaksi waa xorriyad weeyaan xorriya diiniyaa jirta haddaad masaajid u kacaysi haddaad kaniisad u kacaysi iyo dhinaca dantaad u kacaysi xor baa taa dhinacan lagaa leeyahay qaanuunun curfi waxa la yihahdaa jira oona kutubtooda bugaagtooda ku qorayn laakiin ayagu curfiyan haddaad maqasho ninka hebel ahaa amnulqawmi baa loo xidhay wax qoran maaha waa waxay isla ogyihiin wey marka qaanuunka curfiga weyaan bal marka masaajidkii waa loo diiday minaaraddii way ka mamnuuceen laba ogol kuwo kale xijaabkii bay diideen oo xijaabka maxaa loo diidayaa dhinaca kale qaanuunka hal qaanuun oo yurub ku qoran qaanuun yurub ku qoran ma jirto meel kasta ka baadha qofku libaas noocaasa waa inuu soo xidhaa oo qaanuun oo saasa ma jirto allahumma fiaadka qaarkood iyo meelaha qaarkood baa laga yaabaa inay dhahaan annaga yurufom wax layaad laakiin wax qaanuun oo dhihi waa inaad mara noocaas soo xidhato ma jirto abadan dhammaan isku soo wadatar qawaaniinkoodu wax qaanuunoo qoraya maradaa lama xidhan karo waa inay maradaa la xidho ma jirto hadday isqaawiso qofka dumarka ama ninku isqaawiyo iyo hadduu isdado iyo hadduu haaf xidho haafna ka tago waa asaga u taalla haddana maca daalika mar haddaad muslim tahay shicaarkaasaan la ogolayn oo waxaan hojinhaya wamaca daalika iyadoo sidaa ay tahay haddana islaamka si u faafmalina meeshaan u soo socdaa waxay tahay masaajidkan aad ku jirtaan aadaanka marka salaada la aadaano soo bannaanka ma maqashaan waxaa laga yaabaa aadaankan aad maqlaysi oo kaa kale aad maqlaysi oo kaa kale aad maqlaysi adiga caadi bay kuu tahay waad iskala qabsatay waad ku dhalatay waad ku weynaatay waad ku soo barbaartay waa la aadaamayaa bas waxay ku tahay oo keliya in dadka loogu sheegaya bas may sidaas maa waa tawxiid wey aadaanku tawxiid wey waa shicaar weeyaanoo mandiqada laga aadaamay laga maqlay aadaanku mandiqa islaamiya inay tahay saa yurub masaajidooda lama ogolo aadaanku inu masaajid ka baxo haddaad aragti waa naadir wey masaajid maalinka jimcada laga yaabaa in lagu ogola masaajidda qaarkood weliba weeyaan marka qaanuunka cor u yaalla caamka masjidka aadaanka dhexdiisa kama bixi karo bas inta gudaha ku jirta baa la ogeysiinaya od nin gudaha ku jira maaa looga aadaami wuu fadhiyaaba meesha ninkii suuqa ku mashquulsanaa ee aflada ku jira baa la rabay in la dhaxo iyo calafsala marka lale inuu yimaade idan maxaad ku socon maanta o dhan time table baa jeebka kugu jira waraaq salaadda waqtiga la tukan halkan bay kugu jiraysa maanta dhan waraaqda maad kubasaa u fiir jamaacadii salaaddii baa la jooga waad ordi wax aadaanood maqli iyo wax shan qarood maqli midna ma jirto adigana aadaankaas aad waa la aadaaba basay kaaga xidhan qiimaha uu aadaanku leeyahay iyo wax ashicaarku xumbaarsan yahay nicmada uu leeyahay markaad weydi baad garan saa darteed caruuraha markii la celiyo caruur iska badaa ah ku dhalatay iyadoon la aadaamayn adigii weyna markaad an sano toban sana aadaan maqal markaad timaadi wiigaga u horreeyo dhan waa argagixi hurdadiiba way kaa boodi aadaanku saa u dhaco kor baad u boodi leela muddo dheer baa kugu dambaysa dabaaqisaa loo aadaama horaad usoo boodaysaa marka nicmada uu leeh waxaa dhici marka masaajidkan oo kale ood ku jirtaan oo aadaanka la yidhi mamnuuc wey madhaan kuma bixi karo ramadaankii baa kuu iman taraawiix baa la tukan jumca la tukan wixii baa dhanbaa la samaynayaa waxaan kugu hareeraysanoo dhan waa guryo gaala waxaa laga yaaba marka waddamada cinaayada xagga sixada iyo waxaasa ku badan way cimriyaan bay gaadhayaan duqay habreeyaw oo rag iyo dumarba iskugu jira caruur iyo famil wa layihahda ma yaqaana meel biyaardi haws layihahdo oo cinaayada dadka waaweyn guryaha lagu xaray halkaasa lagu xaraynaya qof jira maalinkood dhanbu sida maydka iska jiifi habeenkii oo dhanba hibraydus way wada fadhiisanayaan gidiga caawa shanqadhayaadhaoo dhan baysaa u fadhiyayaan markaasa waxaa laga yaabaa subaxii qaar mararka qaarkood inay iska lagugu sanim adiga waxa laga yaaba saddex kilomitr masaajidkaad u jir waraaq subaxii dambe soo qoraysaaba islaan boqol iyo soddon jirta oo kooxadhano meeshan wada degan waraaq bay soo qoraso baladiyadii ku tuuri xalay sariirtan gariir ka dareemay bay kuleedahay marka waxaan u malaynayaa jihadaas baa mooskii wax lagu sheegahayay inuu ii soo dusaan u malayn bay kuleedahay mikrofoonkoodii bannaanka insertka marka outsertka inay u bixiyaan baan u malay sariirtan xalay ka dareemay bay kuleedahay gariir subaxii waa lagula taaganya mikrofoonka xalay bannaanka usoo bixisaan maxaa yeele xagga laga soo dacwooday masaajidka in la xidhaa la rabaa ogow waaba allaga in iskaga kaa saniftayba oo hurdadii baa ka tagtay waa yeel w dhinacii baa xanuunay maarka tabaroo dhan bayn lahayn markaas xaalay gariir baan dareemay gariir marka mikrofoonkii xaggan waa bannaanka loo soo saaray subaxii dambaba mid ordi baa ku imaan baarkinka masaajidku istaagi bal aadaamu kudhihi marka baarkinka intuu istaagu dhegaysan wax shanqara iyo wax gariira iyo wax inuu maqlo orit buu ku le waxba maana maqlo asaxu ama wuxuu leeyahay anigu dhegaygu lugahayga waan ka dareemay gariir hoosu gaabiya batanka meeshaadma geyse ma fiirinayaabuu ku le ku kontarooli dad baa saasaa lagu nool yahay oo cibaadada saas cibaadada ku jira innagana aadaanka baa dhacayo xagga iska aadmaysa ma kaasaad ku tukan mase kaasaad ku tukan waan kala dardooranayna wax aadaanood maqli midna ma jiro dhegool maa tahay camal ka soo tag middaas waaba taas waaba ila carar wey waxaad arkaysaa jumcadu jumcada tukataa baa lagu dhuma jumcada koowaad baa tukataa mase talabaad baa tukataa weligeed ma maqashay waxaas jumcada kooaad iyo jumcada labaad ma maqasheen idinka halka hal jumcaan baa tukataan miya mise laba jumcaa tukataan hal un laba jumcaad arkaysa anu jumcada kooaad baan ahaa ark mid kamid ana kuna waxaad arkay anu jumcada labaad baan ku qoray muxuu yahay booskii baa yar dadka maba qaadhayaba dadkiina bobolashinka waa badan yihin jumcana in la tukado waa la raba see la yeeli xaggee loo kee yani intan hadda aad ku xariisantihiin haddii la yih saddex kun oo qof a ku tukatay intan ma deeqi karaa meel kale oo loo intaasaa ruqsa laguu sii inaad ku tukato mikrofoonkaadi waxaada gudahaada iska baalugla intaana ku tuko waayahay saddex kun oo qofka kuu soo istaagto oo jumcada basa tukada inta kale arki mayse inta kaleo hal saf ma buuxinayaan jumcadii ma la gaari waaba saddex kun baa kugu iman balada kaale sidheh xageed geynaysa ciiddii baa lamida jeer an jeer baa arkaysaa ciid la tukanayaad arkaysa oo jamaacadii oo laleeyahay marka fasta jamaaca isakn two three four sibis markaad marayso daashi baad leedahay duhurkii baa soo dhowe kala taga ordaya intaa inta ka dambaysa khalaas iska kala taga haddi leanna maba haysibaad bays qaada haynin bal fiirsan yani noloshaasay dad ku jiraan ikhwati fillah ka soo tag haddana skandinafiyaanka waddanka kamida waddanka la finland meelaha ugu qurbo badan bay ahayd hadda islaamku waa gaadhay way barteen markas baa ku yaala helsinki caasimada la yihahdo soomaalidu leedahay oon wax ka gadno markas qiimo badan wey santarka magaaladu ku yaalla bangi buu ahaa soomaalidaa gadatay magaalada santarkeeda faris magaaluhu ku yaalla saddex oo qof miya iyo mase saddex boqol iyo buu qaadaa jumcadii markii la gaadho lix baa ku tukan qanuuniyan waa mamnuuc intaa in laga inay isku yimaadaan meeshaas waa guri dhan oo intaasoo falaada idan qaybtii bayskii ugu koobaad buu ku yaallaa meesha intaasoo ka koraysana waa degan wey waa wadagaalo iyo dad degan iyo xafiisyo wey bayskii hoosay gateen halkaasay soomaalida masaajid ku sameeyeen markaska ugu weyn filam weeyaan baa lagu le adeecada laga sii deyna buu qaadi jumcadii markii la gaadhay lix boqol baa ku tukanayso maalinka dambe waraaqba beladeeda usoo tuurtay waxaa la yidhi laba midka doorta meeshiiba inaan xidhno gebigeedaba iyo waynka ahayn laba jeer inaad qaybisaan saddex boqol markii la gaadho iridaa la xidhi inta kale bannaankaa ku sugeen ad markii ku tukatay irridaasi ka sii baxaya ad kale soo geli inaad two times aad ka dhigtaan iyo inaan idinka xidhno wax u dhexeeya mal maxaa yeele bayskan saddex boqol ka badan looguma talagel innagaa masaajidka hadduu buuxsamay haddii laisdul istaagiy haddii laisku dul sujuudiye innagu maxsuma dhahna haddaa meelaa ku sujuudi weyda walaalka ka horreeya dhabarkiisa ku sujuud baan iska dhahayna waanana waa nasax wey cumar bin khadaab iyo ka sugnaatay laakiin xagga waxaas may aaminsanaad waa gaalo wey xegan cudurdaba soo jiiday intaa ka badan meel yani cadadka lagu talagalay ka badan waaba khatar buu kuleeyahay meesha goobaha waa khatara see la yeehay masaajidka hay sheekh adum maxaad dehele ma laga guuraad dehele meesha meesha la xidhaad dehele waa la iibin lahaa laba maasu qaybin lahayd walaad ma ku raacsanta laba maa lasu qaybin lahaa adiguna ya qaybtaan baad leedahay saddexda boqol ah intee lagaa dulqaaday wax kaa ma jir yimid intan odhan ayagoo degan baad u timaado halkaa masala fiqi waa ka yimid fiqu nawaazil waxa la yihahda waxaan ku nidhi halkana waa inla soo xidhay baan rajaynaya culamada halkan joogtana in la soo xidhay baan rajaynaya maxamed umar oo kale in la soo xidhay baan rajaynaya waxaan ku nidhi haddiina xal kala haynin waa akhafu dararayn waa laba darar wey in masaajidka la xidho gebigiisiba waa darar oo jumcadiiba la tukanin inay jumcadii laba jeer la kado waa dhib wey laakiin akhafu dararayn maxay tahay inay labadii jamaaca inta meel laga helaayo intaad ama meesha intaad gebigiisaba iibisaan meel ka weyn aad ku iibsanaysaan ama hool kale oo jumcada keliyaad ku tukataan aad ka kiraysanaysaan marxalada tambareeriga laba laba jamaaca ka dhigto saa la dhihi markaas dadka shaqeeya ee kambaniyaashii meelaha u shaqaynaya ha lasoo hormaryaa la dhihi hal saacbaa qofkaa lasoo siinaya fasaxlila jumcada kusoo tuko marka minute ama ten minut oo sii socoti iyo ten minut oo socoti iyo maarata forty minut oo maaragtay aad jumcadaadii waxaadii aad aad ku tukanaysa wey intaasaan la soo siin qofka idan inta shaqaalaha soo hormariyaa la dhihi waa la marka halkaasaa cilaan lagu qoraya derbiga lagu dhejinayaa waxaa safka maaragtay jumcada hore waxaa iskale dadka shaqeeyaa iskale jumcada hore dadka shaqeeyaa iskale jamaacada hore jumcada kuwa aan shaqood marka waxay ka bilaamaysaa lixdii iyo barka kowdana way dhammaanaysaa kuwa aan shaqaynina waxay ka bilaamaysaa kowdii rubi waxayna dhammaanaysaa labada oo dhiman rubi dhimanbay dhammaanaysa bes waxaa anagu jamaacada dambaan ku jiraaye haye ina meelaha hible aan ka soo cabni innaga jamaacada dambaan nahay kuma soo dhacaysid jamaacada ruma iman kartid ama maarata mar haddaada shaqayn raggaasaa la so waa waxaa weeyaan waxaa galay yani noloshiiba halkaa cibaadadiibaa si kale ku suurtageleen markaasoo kale qofka halkaa jooga cibaadadu waxay kugu dhadhamaysaa si aan caadihayn iyo islaamka waxaad u dhadhansanaysaa si aan caadihayn baad u dhadhansanaysaa waad ku mintidi markii maarata barashar lagu saaro hadda laakiin idinka haddii agga laga aadaamiyo inta war markaa u kicma ag waad kala dooranaysa intaa waxaa sii dheer iridka masaajidka laga galo waa guri dheero intaasoo dabaqa iridka laga galo waxaa ku xidhan gambaleelka emergency waxa la yahada wax dhaco ama dab dhaco ama wax dhaco meesha la taabto maxaa la yihahdaa ya gambaleelka la taabanhayo iyo alarmiga la taabanhayo ee ku dhacahaya maarata booliska maaragtay dabdamiska ku dhacay waa halka iridka laga soo galay ku xidhanta waa mamnuuc waxaa lagu leeyahay dhoontij ha taabanin haddaad taabatid oo ku dhaco ambalaasta salligeeda uu ku dhaco oo ambalaastu ay soo dabdamisku ay soo kacaan waxaa lagu ganaxaya oo yuuro oo meesha markay yimaadaan la yidhahda soore khadab uu cunug baa ku dhuftee raalli ahaada oo yuuraa lagu jira raalli ahaada wax ma yaqaanaan oo yuur imise udhigantaa lacagkii imise u dhigantaa waa lacag halkii yuuro waa dhowr iyo toban sooma waa boqol toddoba iyo toban idan waa lacag badan wey toddoba boqoloo yuuro yani waa halkii mar oo lagu dhufto ah, caruurta soomaalida oo meesha dugsi loogu dhigi maalinkii meeqo jeer bay ku dhufaan baad u malay imise jeer bay maalinkii ku dhufaan hal maalinoo la joogay waxay dhaheen tree times bay ku dhufteen saddex jeer bay ku dhufteen bas dadka maogii marka waa bish markay dhammaato saddex ganaax baa noo soo dhici oo min toddoba boqol ah waa meeqa marka isku dar laba kun iyo boqol maarata yuuraas usoo dhacaysa way ku qasban yihin bixiyan haddii kale second week gudihii ama muddo intaa haddayna ku bixinin dhebel bay noqonaysa bal u fiirsa ummadaha meesha degan hal cunug ku leexan mahayo hal cunugoo taaban ma leh laakiin cunuga soomaaliya bal adikaala si maxaa la nuujiyey maxaa la siiyey balwar meesha cilaankaasi ku dheji dowladda haddaa tira meeshan iga qariyo wax ku xidha waxaa lgu no no no maxaa adu ka doonaysaa baa leey meesha carruurtiina u sheega yaan la taba la rabaa inu qof kasta arkaa lagu leey haddii la dedo qofkii garanaya bas aadi kara laakiin public markay tahay nin kasta wuu arkaa idan duruufti timaado ama dhibki yimaado qof kasta toos buu taaban baa lagu idan carruurtiinnu ka ilaashada ciyaalka soomaaliya sabti iyo xaddaa lasugu keeni jumcadii baa lasugu keeni lixdan cunug boqol cunug baa meesha lasugu keeni marka maxaa u malayn marka hal qof waa in loo yeela meesha maanto dhan taagnaada darbigii meeshii ku taalla hal qofaa taagnaada dad maanto dhan ka celin daa ora taabanin haddii la sii daayo mid baa ku dhufan oo ku kalaa ku dhufan oo ku kalaa ku dhufan rafaadka dad baa saa ku nooloo masaajidka saa ku ilaalinaya ka warramaya yani soo aad looma kala duwana aad baa loo kala fogay haye waxaad arkaysaa masaajid dhan oo saddex kun oo kun qof qaadahayey oo lule masaajidka waaba la xidhayba oo maxaa dhaca kiradii baan la bixinin waaba hool waxbaa warshad nin iska lehay waa baakistaan ama ku kala ama gaal baaba lahaaba waa kira masaajidka dhan baaba kira oo saddex kun oo qof qaaday warshad buu ahaa kiradii marka shan iyo labaatan markii la joogo qaanuuniyan loo baa lagu kala qortay shan iyo labaatan markii bisha maris automatic lacag kaashoo gacan laiskaga dhiibi lagama yahay afrika ugu man iyo carabaha lacag kaashoo gacan laiskaga dhiibi automatikiyan bangiga waa inay ka gooda bangiga kale ay gashaan idan shan iyo labaatanka dii kadib dhacdo soddonka gaadho waaa ninkuufulbuba ku jira masaajidka dhanna intaasoo kunoo qof imanaysa waaba xidhan yahayba maxaa dhahay ninkii baan kirada la siinin waaba la xidhayba dab masaajidka waa xidhan yahay waa masaajidka dhannaa wey masaajidka dhan wuxuu ku socda marka ishtiraakaadka iyo lacagta la bixinayo ku socda lacagta la bixinayo ku socda idan markaa si fiican bay kugu dhadhami cibaadada iyo salaada tukanaysa waxaaso duruuftaasay muslimiin badan ku noolyihin oy soomaalidu qayb ka tahay bay ku noolyihin meelaha qaarkood waxaa soo maraysa waa masaajidkii ama dadkii baa yarba markaasaa kiradii iyo korontadii iyo biyihii iyo wixiibaa adag innaga soomaali haddaan nahayna haddaaban barbaranaynaa noomaba fadhidaba inaan ka qayb qaadano war masaajidka yaa nadaafiya yaa bixiya kiradiisa yaa biyaha bixiya yaa koronto bixiya ma weydiinayna safka hore maan iska safanaynaa masaajid habaysanna aduu xaggee uu ka yimid midna waagii dambe meel muxuu ahaa iska yar mawlicu u yaraa soomaalidiina khatar baa laga gaadhay yani shilin nin bixin maale markii masaajidka la tukado iridu ka sibxi buu sii maalinka dambe intaa ridda istaaga ishtiraakaad ma bixisa may haye safka dambe ku noqo adi ma bixisa ha horey u soco adi ma bixisa ma gadaal gal wixii safka dambe soo hadhaad leedahay markaasa wuxuu leeyahay maartay waman adlamu miman manaca masaajid allahi buu ahrinaya war masaajidda ilahay laguma diidin aayadda busashinkeeda meniyaa ku ciyaarin odaygan ku celinaya marokaanka ma turkiga bal intuu leegahay fiir korontaduu bixiya oo kiraduu bixiya oo masaajidka nadaafadiisaoo dhan buu maalin kasta asagaa xaaqa adigu labaatan jir baa tahay hal maalinna maad tiraadi war anugu aan ka shaqeeya qora mar jirto waana almasaajida lilahi waman adlam miman manaca masaajid illahi soo deliisha oo ilahi masaajidii baa naloo diiday oo intii ka baxa ma ahayd duruuftii baa sidana ka qayb qaado oo baro wixii oo inaad wax ka bixisi ma leh haddaaban barbaranaya lakin waagii hore khatar baa la gaaray waa laisku rafaaday waa waa uruufaha waxaa dadkaas ay qaabkaas u noolyihiin inagana waad aragteen hadda maanta masaajideenna iyo siay yihiin waxaan ka wadaa janis wey waddankan kenyaan ku noolnahay xagga xorriyadda diiniga ayaabahan bayba soo yar adkaanaysaa runtii caadi moo ama carabaha waan maray afrika badideedna waan maray carabta badi waan maray yurub oo dhan waan maray xagga xorriyadda meelaha ugu sarraysa walow carab kasta ka meel xagga xorriyadda diiniga kaga fiican male haddii la helana waa naadir wey haddii la helana waa naadir laakiin waxaa laga yaabaa inaan ka faa'iidaysanno oo maaragtay aan xorriyadda laga faa'idaysano wax badan aan qabanno waxaa laga yaaba in badanoo innaga nabad inaan ku baraarugsanayn intaana halkaa